الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay tacriifintii iyo erebixintii usuul ulfiqhi marka loo eego inuu yahay murakab idaafi ah halkaa hore ee sheekhu uu markuu asalka ka hadlayay wuu yihi maa yubna calayhi hayruhu sawaaun kaana alibtinaau xisiyan aw caqliyan waxoogay qaladabaa yar jira oo waxaanan filaya inay xagga qolyahan madbacadaha ay ka yimaadeen aanay xagga sheekh ahayn yani kutubta uu ka soo qaatay sheekhu markaanu noqday sida kitaabka sharxu talwiix ama tawdiix la yidhaahdo ee ugu muhiimsan iyo fawaatixu raxamuudka iyo minhajul rasuulkan uu leeyahay baydaawi shuraaxdiisiiyo xaashiyadiisa sida taasnawi iyo tanbadkhashi maa yabtani calayhi kayruhu weeye maa yabtani markaa waydii ku dul qoran doontaa iyaduna sidaa iska qoraato maa yabtani calayhi kayruhu oo wuxuu ku duldhisma kayrkii sawaun kaana alibtinaa'u xisiyan aw caqliyan ama xisi ahaado mid muuqda ha ahaado ama mid caqli ahaado sidaa dee ratibanka xukunku daliilkiisa ka ratibmayo oo kale ba ha ahaado haddayse bana ahaan lahay bana yirnii dee binaa'an baa markaa uu noqon lahaayo wadadaasi ba laakiin laba luqadood ayaad mooddaa markaa inay isdhexgeliyeen halka dambana ayana waa sidaa liana alfiqha yabtanii cala aladilati ibtinaa'an caqliyan yabtanii cala aladilati ibtinaan caqliyan ayaa iyana noqonaysaa markaa waydan ku dul saxanan iyadoo sidaana aysay qoran tahay ama alfiqhu haddaba fiqhu huwa fi lugati xagga luqada alcilmu bisayi waxaa la yidhaahdaa shay la ogaado waalfahmu lahu iyo isagoo la fahmo walaakin isticmaaluhu isticmaalkiisa fi lqur'aani alkariimi lagu isticmaalaa yarshudu waxa uu tilmaamayaa ilaa ana almuraada ujeeddada minhu laga leeyey laysa inaanay mutlaqa alcilmi inaanay ahayn cilmi iska mutlaqa inaanu ahayn bal diqata alfahmi faham aad iyo laxaad u hooseeya wa ludfa alidraaki iyo idraag iyo haleelidiiyo garasho aad iyaduna u daqiiqo u hoosaysaa ayuu tilmaamayaa iyo wa macrifati qaradi almutakalimi kan hadlaya oo ujeeddadiisa la garto wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida ah, qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma garanayno ma kasayna kaiiran nin badanoo mima taquulu waxaanaad leedahaya ma fahmayno wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisu yihi fama haaulaai alqowmi kuwaa qoladaa maxaa u sugnaaday la yakaaduuna xaalaanay u dhowaanaynin yafqahuuna inay fahmaan xadiidan war inay fahmaan kuwa aan u dhowaanaynin maxaa ku sugnaaday waxau sheekhu leeyahay fiqiga usuul waynu soo eray bixinnay fiqi ayaa idoo haray fiqigu xagga luqada waxaa alcilmu bishayi waalfahmu lahu waa ogaansho iyo garasho shay la garto oo la fahmo ayaa fiqi la yidhaahdaa laakiin wuxuu leeyahay markaynu eegna isticmaalka qur-aanku ereyga fiqi isticmaalo waxa uu inagu haruuninaya ama inoo tilmaamaya ujeeddadu mutlaqa alcilmi un inaanay ahayn yacni garasho iyo ogaansho keliya oo mutlaqa inaanay ahayn bal waxaa looga jeedaa waxa weeye diqata alfahmi wa lutfa alidraaki iminka idraag waa haleelidiiya oo shaygii la haleelo oo siduu ahaa loo haleelo fahmina waa faham dee shaygii la garto diqa iyo lutfina ayaguna waa isku macnown oo daqa shay-u diqatan baa la yidhaahdaa saygu markuu yaraado waa la yidhaahdaa markaa waxaa kaloo layidhaha daqa sayu bimacnaa qamuda wa khafiya macnaahu marka uu shaygu qarsoon yahay ee macnihiisu uu qarsoon yahay oo falaa yafhamuhu ila aladkiya dadka maskaxda badan mooye cid kale aanay fahmaynin ayaa la yidhaahdaa fa huwa daqiiqun buu markaa noqonayaa yacni diqat alfahmi fahamka xeesha dheere aadka u hooseeya ayaa loo isticmaalaa walutfu lidraaki iyo idraagga iyo haleelka iyo garashada ayaduna aadka u xeel dheer oo latufa shayu lutfan iyo lataafa baa isagana la yidhaahdaa shaygu marka uu jilce u yaraado waa la yidhaahdaa masalan imika latiif oo kale asmaada ilaahay markuu yahay waxaa lagu macneeyaa alcaalimu bikhafaaya lumuri wa daqaa'iqiha waa ka arrimaha qarsoon arrimaha kuwaada qarsoone aadka u daqiiqaa ilaahay kala socdo weeye allatiif min alkalaam hadalka marka la yidhaahdo maa qamuda macnahu wa khafya waa ka macnihiisu uu qarsoon yahay uu dahsoon yahay baa la yidhaahdaa marka waa ereye isku dhow markaa fahankaa xeesha dheer leh ee aan markaa garashada iyo fahankan iska mudlaqa ahayn ee fahanka iyo garashada xeesha dheera ayaa loo fahmaa ayaa ayaa fiqi loo isticmaalaa iyo in la garto mutakalimkan hadlaya yacni qaradka iyo ujeedada hadalka ka leeyahy ma hadhawaqiisa un inaad maqashee dhowdhowda ee waa inaad ujeedada hadalka ka leeyahy aad garato masalan marka ay yidhaahdeen shucayb tolki shucaybu maa nafqow kasiiran mima taquulu ma fahmayno oo ma garanayno in badanoo waxaanaad leedahay ka mida dee wixii inuu leeyahay way maqlayaan oo dhegoodii waa maqlayaan oo waxaanaad leedahay bay leeyihiin haddana yacni dee faham ayaanay u yeelanin iyo kasidii la doonayay sii la doonaya inay u gartaan fama lihaaulaai alqowmi laa yakaduna yafquuna xadiida taasina ayana waa la mid ama alfiqhu huwa fi lugati alcilmu bishay waa garasho shay la garto iyo walfahmu lahu isagoo la fahmo walaakin isticmaaluhu isticmaalkiisu fi lqur'aani alkariim yashudu waxa uu inagu anuu inoo tilmaamaya ila ana almuraada minhu ujeeddada fiqi laga leeyahay laysa mutlaqa alcilmi inaanay ahayn ogaansho uun inaanay ahayn bal diqat alfahmi fahm aad yacni u hooseeyo u xeeldheer wa lutfa alidraaki iyo haleelid shayga la haleeloo la garto oo iyaduna aada u xeeldheer iyo wa macrifati qaradi almutakalim kan hadlayo ujeeddadiisa la garto wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida qaaluu calayya shucaybu maa nafqahu ma kasayna kaiiran in badan mima taqul waxaad leedahay wa qowlihi tacaala fama lihaulaai lqowmi maxaa u sugnaaday kuwa laa yakaaduuna aanu dhawaanayna yafqahuuna yafahmaan xadiisa ama alfiqhu haddaba fiqigu fi isilaaxi alculamaa culimmadu si ay ugu heshiiyeen ay u dhigteen fahuwa alcilmu waa cilmi iyo ogaansha bilaxkaami sharciya axkaamta sharciga sharcigaa la ogaado alcamaliyati ee camaliyaddaahee la qabto almuktasabati ee laga soo kasbaday ee lagala soo baxay laga soo qaatay min adillatiha adiladeediiyo daliiladeedi wixii ku tusinayay altafsiiliyati ee tafsiiliyada ahayd ee la kala saaray ow huwa haadihi alaxkaamu waa axkaamta nafsuhaa nafdeeda weeye waxaa sheekhu leeyahay isaga fiqigu xagga islaaxa culimada waxaa la yidhaahdaa ogaansho iyo garasho la garto axkaamta weliba axkaamta sharciga ah ee camaliga ahee ku tacalluqda dadkan mukallafiinta la xidhiidha afcaashooda iyo waxay samaynayaan ee welibana laga soo qaatay axkaamta weliba laga soo qaatay adiladii axkaamtu ay lahayd ee tafsiiliga ahayd adilada iyo daliila iyo tusayaasha axkaamtu ay leedahay ee tafsiiliga laga soo qaatay baa laleeyahay tafsiilina waxaa loo jeeda almadkuurati cala jihati tafsiil ee loo sheegay si kala baxsan tafsiilna waxaa la yidhahaa tamyiizu afraad ilaxkaami bacdaha min bacd waxa weeye axkaamta qaybaheeda oo la kala saaro oo la kala dhigdhigo ayaa la yidhahdaa ama tamyiiza afraadi alashyaai bacdaha min bacd waa afraadii ashyaada afraaddeeda oo la kala saaro mid oomar laga saaro ayaa tafsiir la yidhahdaa yani la kala saaray waxaynu arki doonaa isaga ayaa mid walba ixtiraaskeeda iyo waxaa loola jeeday waxa ka baxaya sheekhu isaga inoo soo celin doonaa bal hadda u fiirso wuxuu leeyahay fiqigii waxa weeye waa garashada la gartay axkaamtaasaa fiqi la yidhahdaa aw ama huwa fiqigu hadihi alaxkaam nafsa axkaamtaa lafdeedaa fiqiyana waadayidi weliba taasaa dee sii muuqaal dheer axkaamta noocaasa ee sharciga ah ee camaligaah ee lagala soo baxay adilada ee dee iminka aynu fiqiga unaane halkaa inoo qoranaya inoo taalla taa lafdeedaa fiqi la yidhaahdaa kan horena wuxuu leeyahay mee garashada iyo barashada la gartaa fiqi la yidhaahdaa ama alfiqu fi istilaaxi alculamaa fa huwa alcilmu waa garashada bilaxkaami la garto alsharciyati ee sharciga alcamaliyati ee camaligaah la qabto almuktasabati ee laga kasbada ee lagana la soo baxay min adilatiha daliiladeeda tusayaasheeda atafsiiliyati ee la kala saaray ow amaa huwa fiqigu hadihi alaxkaamu axkaamta weeye axkaamtaa sharciga camaliga muktasabkae adiladeedii lagala soo baxay weeye nafsuhaa nafdeeda ayaa la yidhahdaa fiqi walaxkaamu haddaba jamcu xukmin xugun iyo axkaam lagu jamciye wa huwa xugunna waa ihbaatu amrin amar liaakhare loo sugo ijaaban iyadoo la ijaabinayo la sugayo aw salban ama iyadoo la nafyinayo midlu qowlina ashamsu mushriqatun cadceeddii mid soo bixi weeye ow hayru mushriqa midaan soo baxayni weeye waalmaau biyu saakhirun waa kululyin ow hayru saakhirun kuwa kululayn weeye wاlmuraadu bاlaxkaamina hunaa halkan waxaa looga jeedaa maa yahbutu waxa u sugmaya liafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda waxa u sugmaya ee min wujuubin ah ow nadbin ah ow xurmatin ow karaahatin ow ibaaxatin ow sixatin ow fasaadin ow butlaanin kaas ayaa looga jeedaa wuxuu leeyahay sheekhu alcilmu bilaxkaami bunariyo qodob-qodob buu tacriifka inoogu soo qabanaya quyuuddiisa marka axkaam waa jamcu xukmin xukunna waa mufrad jamciisuna waa axkaam xukunna wuxuu noqonayaa inaad amar wax shay shay kale u sugto amar inaad mid kale u sugto amar macnaa arrin inaad mid kale u sugtaa la yidhaahdaa sugidaasoo ama ijaabadii aad u sugayso ama aad ka nafyinayso ad ka reebayso masalan ashamsu mushriqa cadceeddii mid soo bixi oo bimacnaa iftiimin weeye ashraqat ishamsu waxaa la dhahaa talacad wa abaat cala alardi markay soo baxday dhulka wada iftiimiso ayaa la yidhaahdaa way soo baxday keliya waa la yidhahdaa marka cadceeddii way soo imika iminka cadceeddii maxaad u sugtay dee soo bixid markaa waa iijaabo waad sugtay ama waa nafyinoo waad meeshaad ka saaraysaayo waa salbio yani wixii baad diidaysaa waxaad leedahay hayru mushriqa ashamsu hayru mushriqa yani waxaad ka salbinaysaa ood ka xayuubinaysaa ood ka nafyinaysaa soo bixidii waxaad leedahay hayru mushriqa oo midaan soo baxaynin walmaau saakirun biyuu waa mid kulul ow hayru saakhirin ama waa midaan kululayn axkaamtana waxaa looga jeedaa haddaba halkan taasi waa dee wixii loo yaqaanay guud ahaane halkan iminka markaynu joogno usuulufiqiga xugun maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa waxan u sugma afcaashan iyo waxanay samaynayaan afcaal waa waxaan ka soo fulaya mukallafiinta dadkan la hawlay ayaan odhan karaa ee la mashaqeeye wax la saaray waddada qaangaadhka caqliga leh afcaashooda iyo samaynahooda iyo ficiladooda waxa u sugmaya ee min wujuubiha wixii ay samaynayeen baa mid waajib buu noqonaya aw nadbin ama sunnanimo ah aw xurmatin ama xaaraana aw karaahatin ama yacni karaahiyo nicida aw ibaaxatin bannayna aw sixatin wixii ay sameyneen low ibaaxati waa saxiix aw fasaadin xumaansha ah aw butlaanin ama burd intabana isagaa inoo soo celin doona mid walba isagaa inoo tacriifin doona walaxkaamu jamcu xukmin weeye wahuwa ihbaatu amrin oo liaakhira loo sugaa laydhaa iijaaban iyadoo wixii la iijaabinayo la sugayo aw salban ama iyadoo la salbinayo la nafyinayo la diidayo milu qowlidaa weeye ashamsu mushriqatun mid iftiiminoo soo bixi weye aw hayru mushriqa walmaau saakhinun kuwa kulul weeye aw hayru saakhinin walmuraadu bilaxkaami hunaa waxaa looga jeedaa maa yahbutu waxa u sugmaya liafcaali lmukalafiina dadka la hawlay afcaashoodiiyo waxay samaynayaan waxa u sugmi baa la yidhaha min wujuubin wujuub ah ow nadbin sunnanimo ah ow xurmatin xaaraannimo ah ow karaahatin ama karaaha iyo nicida ow ibaaxatin bannayna ow sixatin wixii inuu hagaagaa ow fasaadin inuu xumaado ow butlaanin burida walaa yushradu lamana shardiyo alcilmu ogaansho bijamiici alaxkaami asharciya axkaamta sharciga ah oo dhan garashadeeda looma shardiyo lisixati itlaaqi kalimati alfiqhi kalimati alfiqhi idlaaqeeda iyo odhahdeeda shardi uma aha yacnii in axkaamta sharciga ah oo dhan la wada ogaado faalcilmu bijumlatin minha ogaanshaha qayb ka mida axkaamta sharciga la ogaada yusamaa fiqhan baa la odhanaya kamaa tusama hadihi ljumlatu fiqhan aydan sida mar labaad jumladaaba fiqi loo odhanayo wa yusamaa saaxibuhana faqiihan baa la maa maadaamad cindahu agtiisa ay tahay malakatulistinbaati awoodda lasoo soo bixiddu yacni malakada iyo awoodda lasoo la bixiddu wuxuu leeyahay sheekhu waxaynu nidhi ogobay alcilmu bilaxkaami sharciya wuxuu leeyahay shardi ma aha in la wada ogaada axkaamta sharcigaah oo dhan in la wada ogaada shardi uma aha iطlaaqa iyo odhaahda fiqi la odhanayo yacni garashada la odhanayo waa fiqi shardi uma aha inuu qofku axkaamta sharcigaah oo dhan wada yaqaano ee hadduu wax ka mida yaqaano aqoontaa fiqi waa la odhanayaa sida qaybtaa axkaamta ka midaba fiqi loo odhan karo qayb ka midaba fiqi waa loo odhan karaa qofkii markaa bartay ee garanayay ama la soo baxay ee soo saarayna markaa faqiih baa la odhanayaa maadaama ay cindahu malakatul istimbaad istimbaadku waa la soo bixidii axkaamta lagala soo baxayay ee adilada malakadii iyo awoodeedii mar haddii uu leeyahay faqiih baa isagana lo odhanaya walaa yushradu lama shardi alcilmu ogaansho iyo garasho bijamiici alaxkaami sharciya axkaamta sharciga dhammaanteed in la ogaado aqoon loo yeesho shardi uma aha lisixati idlaaqi kelimati lfiqi kelimat lfiqi idlaaqeeda shardi uma aha falcilmu bijumlatin minhaa jumlo ka mida garashadeedu yusamaa fiqan baa laydhaha kamaa tusamaa see loo dhaya hadihi ljumlatu wafiqan aydan wa yusamaa saaxibuhana faqiihan baa laydhaha maadaamad cindahu agtiisa ay tahay malaykatu listinbaad awooddii la soo bixidda fiqigu axkaamta wa quyidat alaxkaamu axkaamtii waxa lagu qayday oo lagu dabray bikowniha sharciya ayaa lagu dabray lidalaalati tusin la tusinaya awgeed baa loogu dabray calaa annahaa iyada mansuuba ila sharci sharciga in loo nisbeeyey ay ma'khuudatun minhu in laga soo qaatay ra'san madax ahaan iyo toos ow bilwaasidati ama yacni dhexdhexaysi iyo wax kale u sii marid si aan toos ahayn oo falaa tadkhulu geli maysa fi tacriifi alaxkaamu alcaqliya geli mayso kaalcilmi ogaanshaha biana alkula akbaru min aljuzi biana alkula akbaru min aljuzi kulligu inuu jusga ka wen yahay wa ana alwaaxida midi nisful itnayni laba barkood inuu yahay wa ana alcaalama caalamkan oo dhami xaadiثun inuu yahay mid soo dariyey wala alaxkaamu alxisiya axkaamta xisigaa ee ayaa haabitati ku suga biariiqi اlxis xawaasteennan yacnii aragga iyo maqalka iyo urta iyo dhadhanka iyo yacnii kuwa ku sugnaaday ayana ma soo gelayso ka cilmina ogaansheenna weeya anna naara muxriqa dabkii marka inuu waxgubayo walal axkaamu haabitatu biariiqi tajriba axkaamta ku sugnaatay tijaabin ayadana yacni ma soo gelayso kal cilmi u ogaanshaha bianna suma qaatilu suntu inuu wax dilo walaalaxkaamu alwadciyatu axkaamta wadcigaah ee isilaaxiga iyo haabitati bilwadci ee isilaaxa ku sugaatay ma soo gelayso kaalcilmi bianna kaana wa akhawaataha tarfacu lmubtada inay godayso wa tansibu lkhabara khabarka ay nasbinayso wuxuu leeyahay sheekhu marka tacriifka aynu sheegaynay waxaa axkaamta lagu qayday bisharciy ayaa lagu dabray axkaamun lama odhanay waxaa la raaciyey axkaamtii sharciyati baa layidhi waxaa loogu qaydayaa buu leeyahay tusin in axkaamta sharciga loo nisbeeyey ee bimacnaa tooska looga soo qaatay ama waasitada lagu soo qaatay iminka tooska kitaabka iyo sunnaha yacni toos bay noqonayaan qiyaaskii oo kale iyo ayaguna waxay noqonayaan waasita ayay noqonayaan marka maakuudatun minhu ra'san mubaasharatan bay kutubta kale ka cabiraan laakiin eh, nidaam alqadaagana hal meel baynu ra'san taasoo kale aynu ku marnay yani halkana saasuu sheeku ku isticmaalay maakuudatun minhu ra'san had iyo goraale waasita iyo mubaashara ayaa ayaa ayaa muqaabil isu noqdaa oo la mubaashara si toos ah iyo obilwaasida si aan toos ahayn marka hadda ra'san madax ahaan iyo yani si toos ah oo bilwaasitati ama waasitay wax kale usii marid taasaa loo jeedaa sharciyada taal toosa oga soo qaatay ee sharciga mar haddaynu sidaa nidhi axkaamta caqligaahi ma soo gelayso markaa waxa baxaysa axkaamta caqligaahi ee caqliga lagu ogaaday bimacnaa shayga wadartiisu inuu qayb ka badan yahay wax kastoo soo qaada haddaad shaygu markuu isku dhan yahay aad in ka goyso intaa yareed ka goysay dee inay ka yar tahay oo isku jirkiisu markaas uu ka weyn yahay waa shay caqliga ah, oo caqliga lagu garanayo hal inuu laba la kala baday midkood yahay niskii yahay waa shay caqli caalamkani inuu xaadis yahayuu soo darriyey yani wax caqli a ah weeye yani waa kuwi ashaaciradu marka halkaa waxyaala badan is sii daba dhigi jiray walal lxisi axkaamtii xisiga ahayd ee ku sugnaatay xawaasta iyaduna soo geli mayso masalan dabku inuu waxgubayo dee waynu garanaynaayo waynu dareemaynaayo taabashadaynu ku garanaynaa ee axkaamtii ku sugnaatay tajribe iyo tijaabin ayaduna ma soo gelayso suntu dee inay wax disho waa wax markaa tijaaba aynu ku ogaanay waxyaalaha sunta lihi waxaa jira sanadmaki hasha la yidhaahdo sanadmaki bay yidhahdaan culimada yani carabiga ka cabri lakin inagu sanadmaki baynu dhahnaa inay caloosha socodsiinayso wax tajribe lagu ogaaday taasina kuma jirto alaxkaamu alwadciya ay haabitati bilwadci wadciga hadda waxaa looga jeeda waxaa inoo iman doontaa axkaamta marka aynu qaybinayna alaxkaam altakliifiya iyo alaxkaam alwadciya horena waynuu soo maray kutubtii usuulkaay hadda tii taa loogama jeeda imika wadciga wadciga waxaa looga jeedaa tii silaaxiga ahayd waxaana ku tusinaya kutubaha usuulka marka loo noqday uu sheekhu ka soo qaatay sida kitaabka talwiixan idii sheegayey wuxuu odhanayaa markuu waxyaalaan saarayey waxa baxaya kuwa min alxisi laga qaatay ow min alwadci walistilaax wadci iyo istilaax buu markaa isku cadfaya badkhashi isaga sharaxiisa minhaajlusuulka waxa uu isaga odhanayaa alwadciyat listilaaxiya buu odhanaya alwadciyat listilaaxiya marka waa taa ay lay dejisteene ay ku heshiiyeen waa maxay waa ogaanshaha kaana iyo akhawaadkeedu inay mubtadiye khabarkii intay galaan khabarkiina rafcinayaan mubtadihiin mubtadiina rafcinayaan khabarkiina nasbinayaan yacni waa axkaam wadciyahoo ay saa u dhigteen faacilku inuu marfuucu yahay waquyidat ilaxkaamu waxaa lagu qaydiyay bikowniha sharciya ahaanshaheeda sharci ay tahay waa lidalaalati tusin calaa annahaa mansuuba ila sharci in loo nisbeeyey ay maakhudatu minhu ra'san in madaxaan iyo toosahaan looga soo qaatay ow bilwaasilati ama si aan toos ahayn oo falaa tadkhulu fi tacriifi ma gelaysa alaxkaamu alcaqliya kalcilmi ogaansho la ogaado weeye biana alkulla akbaru min aljuz'i inuu ka badan yahay وأن الواحد نصف الاثنين inuu yahay وأن الcالم xاdث inuu yahay والأحكاaم الxisiyaة أحكاaمtii xisigeed ay haaبiثaة بطريق الxis طريقaa dareenka ku sugnaatay iyaduna ma soo gelayso ka cilmina ogaansheena way ana naara muxriqa dabku inuu wax gubi walalaxkaamu haabitatu biariiqi tajriba axkaamta ku sugnaatay wadada tijaabintana iyaduna ma soo gelayso kan cilmi u ogaansha biana walal axkaamu lwadciyana ma sogaysaa ay thaabitati bilwadci istilaaxa iyo dhigashada ay culimmadu wuxu dhigteen ay u heshiiyeen ay u isticmaaleen ku sugnaatay kalcilmi washaa biana kaana iyo akhawaatiha akhawaadkeedu biana kaana iyo waakhawaatuhaa biana kaana iyo wakhawaatuhaa tarfacu inay godi almubtadaa wa tansib ay nasbin alkhabara wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii hadihi alaxkaami asharciya an takuuna camaliya inay tahay ay mutacalliqa mid la xidhiidhaa biafcaali lmukalafiina dadka la howray falalkooda ka salaatihim waa salaadoodii wa buyuucihim iibkoodii wa ashriyatihim halkaa babay ka dhigeen laakiin wa ashriyatihim waa shiraagii iibsiyadooda wa jinaayaatihim waxyeelooyinkoodii ay maa kaana wixaadee minhaa min alcibaadati aw almucaamalaat oo falaa yadkhulu fiiha ma soo galaya maa yatacallaqu bilcaqiidati wahiya alaxkaamu alictiqaadiya waa axkaamta ictiqaadiga rumaynta markaa la rumaynaya kaaliimaani billah walyowm alaakhir oo kale walaa maa yatacallaqu minha bilakhlaaqi akhlaaqda waxay la xidhiidsanaa wahiya alaxkaamu alakhlaaqiya weeye ka wujuubi sidq yacnii inay runtu waajib tahay wa xurmati alkadib iyo beenta marka xarannimadeeda fa haadihi tan ow tilka taa laa tubxasu laguma baxsiyo fii cilmi اlfiqhi wainamaa tubxasu waxaa laga hadla fii cilmi اtawxiid aw اlkalaam in kaanat axkaama ictiqaadiya hadday tahay wa fii cilmi اlakhlaaqi aw اtasawuf ayaa laga hadlaa in kaanat axkaaman akhlaaqiya hadday tahay waxau sheekhu leeyahay waxa waxaa kalanu nidhi axkaamta sharciga ee camaliga ah waxaa loola jeedaa la xidhiidha afcaasha mukallafiinta dadkaa la hawlay afcaashooda axkaamta la xidhiidha garashadeedaa fiqi la yidhaahdaa sida salaadoodii iibkoodii iibsigoodii waxyeelladii ay geysanayeen iyo jinaayaadkoodii axkaamta la xidhiidha ayaa la yidhaahdaa ee wixii ama daatadooda markaas la xidhiidhayay ama waxyaalaan kale inoo sheegay la xidhiidhaya iyada lama odhanayo fiqi lama odhanayo oo markaa ma soo gelaya buu ku leeyahay markaynu nidhi alcamaliya markaynu nidhi waxaynu dabadda iska dhignay oo aan soo gelaynin axkaamtii ictiqaadka la xidhiirta iyo rumaynta sida rumayntii ilaahay la rumaynaya iyo maalinta yomalakhirka wixii akhlaaqda la xidhiirsanayd axkaamta akhlaaqiga ah inay runtu waajib tahay inay xaaraantu beentu inay xaaraan tahay arrimahaasi ayaga wuxuu leeyahay taa ictiqaadiga iyo tan akhlaaqiga axkaamta ictiqaadiga ta akhlaaqiga midkoodna cilmulfiqhi lagagama hadlo garashadoodana fiqhi lama yidhaahdo ee waxaa laga hadlaa cilmu tawxiid aw ilkalaam cilmu tawxiid waa sida markaas dee ahlusunna waljamaca ay u isticmaalaan oo tawxiid ayay markaa u isticmaalaan se ilaa raggoor dee sidaas eh, tawxiidka ibnu khusayme iyo yani cilmu tawxiid baa iyagu isticmaalaan aw alkalaam yani qolyahan markaa mutakalimiinta la yidhaahdo ee ashacradiyabaa iyaguna u isticmaala ereygaa hadday axkaam ictiqaadiya tahay cilmu alakhlaaq aw tasawuf ile tasawufku lafdiisa yacni cilmi hagaagsan buu ahaa markaas dadkii mutasawifiinta ee dabtahana dad zuhaadoo qiibalabay hayd ee markii dambe ayaa dee khuraafaad iyo markaa dadaan diinta xidhiid la lahayn iyo falsafiya waxaan jiri markaa la soo geliy marka wuxuu leeyahay taa iyada halka lagama hadlo wayushtaradu fi hadihi alaxkaam alsharciya waxaa loo shardiya an takuna camaliya ay mutacaliqa mid la xidhiidha biafcaali lmukalafiina ka salaatihim salaadoodii wa buyuucihim iibkoodii wa ashriyatihim wa ashribatihim waxaan filayaa cabitaanadoodii inay markaa meesha ka yar fog tahay ashriyatihim kuwii hore ashriyada dhigaya wa jinaayaatihim iyo jinaayaadkooda ay maa kaana minha min alcibaadaati wixii xagga cibaadooyinka aw ilmucaamalaati oo falaa yadkhulu fiiha ma gelayo maa yatacallaqu bilcaqiidati wixii la xidhiidhay wahiya alaxkaam alictiqaadiya weeye kaliimaani billahi rumaynta alle walyowm alaakhiri walaa maa yatacallaqu minha bilahlaaqi wahiya alaxkaamu alakhlaaqiya iyana ma soo gelaysa ka wujuubi sidqi iyo waxurmati lkadib fa haadihi tan fahaadihi tan haddaba alaxkaam alakhlaaqiya ow tilka amata axkaamta ictiqaadigaa laa tubxau lagama hadla fii cilmi lfiqi wainama tubxau fii cilmi tawxiid baa laga hadlaa aw ilkalaam in kaanat axkaam ictiqaadiya hadday tahy wa fii cilmi alakhlaaq aw tasawuf baa laga hadlaa in kaanat axkaam alakhlaaqiya wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi alaxkaami alsharciya alcamaliya an takuuna muktasaba mid la kasbaday inay tahy ay mustafaadatan mid laga soo faaidaystay min aladilati atafsiiliya adiladii tafsiiliga ahayd ee kala saarayd biariiqi nadari ariiqa fiirada iyo walistidlaali daliisha in lagu sofaysoo lagala soo baxay baa shardiya ah. wayataratabu calaa hada shard waxaana ka ratibaya anna cilma allahi bilaxkaam garashada ilahay axkaamta uu garanayo aw cilma arasuuli biha ama garasho rasuulku garanayo aw cilma almuqallidiina biha ama kuwan culimmada un qabsaday garashada ay garanayaan kullu daalika kaa dhammaantii laa yuctabaru loo ictibaarin maayo fi listilaaxi fiqan loo isticmaali maayo loo ictibaarin maayo walaa yusamaa saaxibuhana faqiihan lama yidhaahdo fa cilmu llahi laazimun lidaati cilmiga ilaahay daatidiisuu laasimsan yahay huwa yaclamu alxukma wadaliil xukunka iyo daliilkaa isagu waa garanaya dawaalihii markaa xukunkiiyo daliil kale inoo keenaye wa cilmu rasuuli mustafaadu min alwaxyi baa laga qaatay laa muktasabun min aladila lagama kasban wa cilmu lmuqalidina maakhudun biariiqi taqliidi qabsasho u markaa cid kale iska qabsaday ayuu markaas lagu soo qaatay laa biariiqi nadar walijtihaad fiiro iyo ijtihaad kuma sugmin wuxuu leeyahay sheekhu axkaamtan sharciga ee camaliga waxaa loo shardiyaa weliba in laga soo kasbaday laga soo qaatay adiladii iyo tusayaasheedii tafsiiliga ahayd ee kala saarnayd weliba qaabka lagu soo qaatayna biariiqi anadari walistidlaal annadar walistidlaal waxaynu ku soo marnay mid kasta yacnii matnigii waraqaadkaynu ku soo marnay fiiro iyo daliishi daliil doon markaa lagu soo saaro waxaana ka ratibmaya buuhi markaynu sidaa nidhi oo cilmiga fiqiga loodhan yahay cilmiga sharciga ee camaliga ee adilada tafsiiliga laga soo qaatay ee cilmiga sharciga noqonaya waxaynu markaa meesha kaga saaraynaa ilaahay ogaanshihiisa axkaamta uu og ogyahay ama garashada rasuulku axkaamta uu garanayo ama kuwan muqallidiintahe ah ayagu markaa aan ijtihaadinayn waxba la soo bixin ee uun qabsaday markaa culimmadii mujtahidiintaha ah, axkaamtooda iyo fiqigoodii xagga istilaaxa kaa dhammaantii fiqi laguma magacaabo garashadaa fiqi laguma magacaabo saaxiibkeedana faqiih lama yidhaahdo ilaahay cilmigiisu waa mid laasim lidaatiya xuunka iyo daliilkaba ilaahay waa garanaya ilaahay markaa faqiih lama odhanayo cilmiga rasuulkana waxyiga ayuu ka faa'iidaystee wuxuu markaa nadar iyo ijtihaad iyo dadaal ku keenay iyo daliil doon ma ahayn oo isagana muktasab min aladila maaho fiqi lama odhanayo rasulkana fiqih lama odhanayo muqallidka kan isagu culimadii hore uun wixeedii ee qabsaday waa sidaynu maanta u badannahaybe iyadana cilmigiisana dariiqu taqliid ayuu markaas ku qaatayoo nadar iyo ijtihaad kuma qaadanoo isagana fiqi lama odhanayo waxaanay markaa culimadu tilmaameen qofkan muqalidkahay hadduu axkaamta sharciga waxoogay bacaa adiladeedii ku barto inaan faqiih la odhanaynin maxaa yeelay faqiih usuuliyiintu waxay u yaqaanaan qofkaa malakadda iyo awoodda la soo bixidda axkaamta leh iyo inuu ka soo xasishado adiladeeda qof gale bay faqiih iyagu u yaqaanaan ama ficil ahaan ha ijtihaado adiladii ha la soo baxo ama yaanu ijtihaadinbe e waa faqiihu waa ninkaa malakada iyo awoodda aqoontiisu ay gaadhay waa mujtahidkii un markaa faqiih iyo mujtahid markaa isku mid bay noqonayaan waa kaa fiqigu markaa sijiyada iyo dabeecadda u yahay ee bimacna mujtahidka ah ee axkaamta la soo baxaya awoodayn la soo baxa ama la soo baxayba laakiin macnahaasi gadaal buu iska bedelay fiqigii markaa waxaa lagu magacaabay masaa'ilu lfiqhi ama shaksigu nadar iyo istidlaal ha ku keeno ama fahmiduu fahmayun aqwaashii mujtahidiinta ha ku keenee ama taqliid iyo xifdi ha ku keeno markaa qofkii masaa'ilka dee sidaa mana keenaya faqiih baa la iska idhaahdaa waana sida hadda loo yaqaano laakiin usuuliyiintu faqiihna ninkaa mujtahidka la soo baxayo unbay ahayd fiqina wuxuu aha un kasaa lagu soo saaray buu ahaa salaadu waxaa la shardiyaa fi hadihi alaxkaami alsharciya alcamaliya an takuuna muktasaba inay tahay ay mustafaada min aladilati tafsiiliya adilada tafsiiliga mid laga soo qaatay biariiqi nadari wadaa fiirin iyo walistidlaali daliish intuu adiladii dhex tegey kaymihii nusuusta iyo qur'aankiiyo sunnaha intuu dhex tegey isagii deliishaday oo fiiriyey oo dabeetana axkaamtii halkaa soo qubay oo soo dabadhigay ayaa loo jeedaa wyataratabu ay mustafada min adila tafsiriya biariiq nadar wاlistidlal wayataratab cala hada shardi waxaa ka ratibaya ana cilma allahi ilahi ogaashiisa bilaxkaami aw cilma arasuuli biha aw cilma almuqalidiina kuwan muqalidiintaha ee culimmadii hore un qabsaday cilmigooda biha ay ogaadeen axkaamta kulu dalika laa yuctabaru fi listilaaxi fiqhan lama yidhaahdo walaa yusama saaxibuha faqiihan lama yidhaahdo facilmu اllahi laazimun lidaati mid laazimsan weeye wa huwa yaclamu alxukma wadaliila wuu garanayaa wa cilmu rasuuli mustafaadun min alwaxyi laa muktasab min aladila mid laga kasbaday maaha wa cilmu lmuqaladiina maahuudu waa la soo qaatay biariiqi taqliid laa biariiqi nadri walijtihaad maya waladilatu tafsiiliya haddaba hiya aladilatu aljusiya waa adilada jus'iyadaahee jusjuska u taalla allatii taasoo yatacallaqu kullu minhaa mid kasta oo ka midi uu la xidhiidho bimas'alatin khaasa masalo gaara oo wayanusu caddaynaya calaa xukmin mucayanin lahaa xukun mucayan ay leedahay adilada ijmaaligaahina waa inoo iman doontaa adilada tafsiiligaahina waa tan labadaasu inoo kala saaraya wuxuu leeyahay adilada tafsiiligaahi waa adiladan jus'iga jus juska u taalla ee mid kastaa jus kastaa uu la xidhiidhsanayu ku tacalluqsanya masalo gaar ah ee dabeetana uu caddaynayo xukun khaasahoo mucayanah ay iyadu leedahay masaladaasi tusaalayaal badan buu sheekhu inooga bixin doonaa waaladilatu tafsiiliya hiya aladilatu aljusiya adilada jusiga weya allatii yatacallaqu uu ku xidhan yahay kullu minhaa mid kastaa bimas'ala khaasa masalo gaara ah oo wayanusu caddaynaya calaa xukmin mucayanin laha xukm mucayan ay leedahay maslada khaaskaah mislu alif qowluhu tacaala xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkii baa laydinka xaaraantinimay guurkooda fa hada daliilun tafsiiliyun waa daliil tafsiiliya ay daliil juziy waa daliil juziya ah. yatacallaq bimas'ala khaasa wuxuu la xidhiidhaa masalo gaara wahiya nikaaxu lummahaat waa hooyooyinka guurkooda wayadullu waxaanu tusinaya calaa xukmin mucayanin xukm mucayano huwa xurmatu nikaaxi lummahaat waa xukunka ah inuu xaaraan yahay hooyooyinka guurkoodu macnaa wuxuu yidhi ka koowaad ayad qur-aan inoo soo qaatay xurimat calaykum ummahaatukum waxaa laydinka xaaraantiinimay hooyooyinkiin waxaynu leenahay waa daliil tafsiiliya ama jus'i ah wuxuu la xidhiidhaa mas'ala khaasa waa hooyooyinka guursigooda waxaana inu idhi xukun mucayan ay leedahayna buu caddaynaya xukunka mucayanka ee masalada leedahay waxa weeye hooyooyinka in la guursaa inay xaaraan tahay qowluhu tacala way xurimat calaykum ummahaatikum baa laydinka xaarantinmeeyey fa hada daliilun tafsiilin wey ay daliilun juz-in wey yatacallaq bimas'ala khaasa weye nikaxu lummahaad weeye wayadullu calaa xukmin mucayanin buu ku tusinaya huwa xurmatu nikaxi lummahaad ba qowluhu tacaala weeye walaa taqrabu zinaa ha u dhowaanina inahu zinadu kaana waxday faaxishatan xumaan wasaaa waana xumaaday sabiila jidhahaani waa daliilun jus isnaa ismaa yakhusu mas'ala mucayana mas'ale mucayana buu khuseeyaa wa hiya zinaa weeye wayadullu waxaana tusinaya calaa xukmin khaasin biha xukun ku gaarahoo huwa xurmatu zinaa waa zinada xaaraantinimadeeda saalo kaleu inoo soo qaato ayana aayadda qur-aanka walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishata wasa'a sabiila ilahay leeyahy zinada waxaa la yidhaha ag maxaa yeelay waa wax xun jid ahaanna ugu xun waa daliil juziya ah baynu leenahay iyaduna mas'ala khaasa ayay ka hadlaysaa oo zine ah xukun khaasay masaladaasi leedahay oo zinada inay wayna tusinaysaa walaa taqrabu zina wa tacaala ayaa weeye walaa taqrabu zina ha u dhowaanin inahu kaana faaxishatan buu haday wasa'a sabiila jidahana wuu xumaadee daliilun jus'iyun weeye yakhusu mas'ala mucayan ayuu khuseeya wa hiya zinaa weeye masalada mucayanka ah wayadullu calaa xukmin khaasin bia xukun ku gaarana uu tusinayaayo wuu xurmatu zinaa jiim wa qowluhu tacaala iyo ilahay odhaadiisa waacidduu lahum gaalo waxa u diyaarsataan ma stadactum waxa awoodana min quwatin awooda wa min ribaadi alkhayli farda xidhidood iyo diyaarsashadood ah isaguna qowluhu tacaala waa daliilun jus-iyun yatacallaq ku tacalluqaya bimas'ala mucayana hiya mas'ala mucayana icdaadu lquwa waa quwada inay diyaarsadaan min qibali aljamaaca jamaacada muslimiinta xaggeedu inay diyaarsadaan awood ay gaalo markaa ugu babacdhigaan inay waajib tahay horta taa weeye masaladu wayadullu calaa xukmin mucayanin khaasin bihaa xukun khaas ku ana weyna tusinaya wahuwa wujubu icdaadi lquwa in quwaya awood la diyaarsan inay waajibtahay min qibali ljamaacati jamaacada muslimiinta xaggeeda liirhaabi alcaduwi si cadowga loo cabsigeliyo tanna waa aayadda ilaahay leey waaciddu lahum waxa u diyaarsataan ma statactum gaalo waxa awoodaan min quwatin awooda wamin ribaai اlkhayli min quwati wamin ribaai اlkhayl yacni fardi xidhidood yacni fardhihii inaad kaydsataan oo xidhataan oo aad yeelataan si a ugu dushaan farduhuna xilligaa dee waxay ahayeen tignikada ayay ahaayeen lagu duulayey ee lagu soconayay bay ahaayeen maanta ma fardaynu diyaarsanaynaa iyadoo diyaaradiyadda baabaad markaas ay marayaan maya waxa xilligaa ilaahay uu saa u lahaa yani xilligaasay tikhnikadii ahaay ee waxa weeye hadda min dabaabaatin wa tayaaraatin wa qawaasaatin diyaarsada weeye marka waa daliil juziah masale mucayana bu ayuu la xidhiidhaa oo ah in awood la diyaarsado oo jamaacada muslimiintu ay diyaarsadaan xugun khaaso ay leedahay inay icdaad ulquwadaasi waajib tahay si cadowgooda uga cabsado awgeed way xun kula wa qowluhu tacaala waacidu lahuma sadaatu min quwati wa min ribaadi alkhayli daliilun jus-iyun weeye oo yatacallaqu bimas'ala mucayana ayuu ku tacaluqa icdaadu lquwati min qibali ljamaca jamacada muslimiinta xaggeeda wayadulu calaa xukmin mucayanin khaasin biha wahuwa wujuubu icdaadi lquwati waynay waajib tahay quwo in la diyaarsaa min qibali ljamaca lirhaab alcaduwi daal qowluhu sala allahu calayhi wacalayhi salaatu wasalaam wuuhi alqawadu alcamdu badrheerku qawadun qoorgoyn weeye daliilun jus-in weeye yatacallaq bimas'ala khaasa ayuu isna ku tacalluqa hiya alqatlu lcamdu weeye wayadullu calaa xukmihaana waa tusinaya huwa wujuud lqisaasi qisaas helideed weeye waxaan isleey malaa wujuub lqisaas ayay ahayd baan taasaa kaga sawaabsan baan isleeyahay wuxuu inoo soo qaatay xadiid halkanna xadiidkaasi waxa weeye alcamdu qawadun waalkhata'u diyatun ama yani riwaayad badan buu ku soo arooray horta alcamdu qawadun abu daawuud iyo nisaa'i ibnu maaja min riwaayati ibni cabaas bisanadin saxiix intaas way ugu taallaa riwaayo markaa tabaraani iyo ibnu abi shayba iyo ay leeyihiin oo iyada sanadkeedu daciif yahay ilaa an yacfuwa weliyu dami ima ilaa an yacfuwa alwliyaau iyaguna odhanayaana waa jiraan mid kaloo raacinaysa alcamdu qawadun waalkhatau diya badheerkuna waa qoorgoyn gefguna waa madnayana waa jiraan haddaba waa daliil jusiya misre khaasa la xidhiidha oo dilka camdiga ah xukunkeediibuu ku tusinaya oo qisaastu inay markaa waajib tahay ama qisaas la helaya ah qawluhu sala allahu alayh wasalam alcamdu qawadun daliilun juزiyin weeye yatacalaqu bimasala khaasa wahiya alqatlu اlcamdu wayadulu calaa xukmiha huwa wujuud اlqisaas ha alijmaacu waa ijmac calaa ana miiraatha aljaddati ayayda dhaxalkeedu asudusu ama alijmaacu ijmaaca lagu ijmaacay cala ana miiraas aljaddati asudusu inuu yahay daliilun juz'iyun weeye yahusu mas'ala mucayana ayuu khuseeya hiya masala mucayankuna waa miiraasu ljadda wayadullu calaa xukmiha buu tusinaya huwa wujuubu icطaa'i ljaddati asudus in la siinayo weeye waxau leeyahay oo kale sheekhu inoo soo qaatay dee adiladii qur'aankii sunnihii ijmaacii inoo soo qaatay wuxuu leeyahay ijmaaca lagu ijmaacay ayaydu inay dhaxlayso lix meeloodoo meel waa daliil jusi oo mas'ala khaa mucayana ayuu khuseeyaayo dhaxalka jaddada waxaanu tusinayaa xukunkeeda ah inay waajib tahay ayeeyada in dhaxalka qofka ayeeyadu tahay laga siiyo lix meeloodoo meel alijmaacu ijmaaca ay culimmadu ku ijmaaceen calaana anna aljaddati asudus dliil juزئiy weeye yhusu masألة mucayana hiy miiraaث اljada wydul calىa xukmihana waa tusinaya hu wujubu iعطaaءi اljadaةi الsudus faاladilaة الtafsiiliya adilada tafsiiliga hiy alatii waata tadulunaa ina tusinaysa calىa xukmi kuli masأla masأale kasta xukunkeeda wamin ثama halkaa inaga oo markaa taa inagoo ka duulayna fahiy iyadu mawduucu baxثi الfaqiih faqiiha يعني mawduuca u isagu baxtee weeye liyatacarafa cala alaxkaami si uu axkaamta markaa u garto ama linatacarafa cala alaxkaami liyatacarafa si u garto cala alaxkaami allatii jaءat biha ee markaas ku timi mustaciinan cala dalika isagoo u kaashanaya bimaa uu sugay cilmu اlusuuli oo min qawaacida lilistimbaati qawaacidii u sugnaaday istimbaadka wa manaahija iyo manhajiya wadooyin liistilaali daliishiga ama alusuuliyu fala yabxasu fi hadihi aladila ma baxsiyo wainamaa yabxasu wuxuu baadhaa fi ladilati lijmaaliya adila ijmaaliga ay ilkuliya adilada kulliga liyatacarafa si u aqoonsado calaa maa fiiha waxaa ku sugan min axkaamin kuliya liyadaca si u dhiga alqawaacida qaacidooyinka alatiaso yuabiquha alfaqiihu faqiihu uu ku dabaqayo cala aladilati aljusiya adilada jusiga xataa yasila ilaa uu gaadho ama si uu u gaadho ilaa macrifati xukmi sharci xukunkii sharciga ahaa si u gaadho sheekhu ilaahay khayra siiya waa nin yacni aad u basiya oo u balballaadhiya yacni si aanay u balballaadhinin yani culimmada kale ayaa ilaahay u fudaydiyey sida sheekh maxamed saalax cuthaymiin oo kale wuxuu qabto u fudaydiyoo kale ayuu fudaydinaya wuxuu leeyahy haddaba adiladan tafsiiligaahi waatayna tusinaysa masale kasta xukunkeeda mar hadday masale kasta xukunkeeda ina tusinayso waxay mawduuc u tahay oo baxhiya faqiiha si uu axkaamta ay ku timi ee ay tilmaamayso ula soo baxo faqiihaa baxhiya laakiin faqiihu markuu baxsinaya muxuu kaalmaystaa wuxuu kaalmaysanayaa uu qaadanayaa iminka haddaadin kayn aad gelayso oo doonaysa xero inaad ooddo soo gudin iyo hangool qaadan maysid iminka ninkaa xerada oodaya ee gudintii ninkaa xerada oodaya waa faqiihii xeradaa uu oodayaana waa fiqigii buu inoo samaynayaa deeta gudintii hangoolku qaadanayaana maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa qawaacid iyo manaahija qawaacid mustaciina cala dalika isagoo u kaalmaysanaya bima qararahu cilmu usuul min qawaacida lilistinbaadi wa manaahij alistilaal qawaaciddaas oo gudintii ah iyo manaahijtaasoo hangoolkii ah isagoo wataa ayuu kaymihii dhex tegayaa nusuusta qur-aanka iyo sunnuhu deetana dhex tegayaa deetana kulba ood buu soo goynaya xeradiibuu markaa ayuu keenaya halkaasu markaa salaadii inay waajibtahay inay sunna ayuu kasoo saaraya bal iminka maselan marka laga hadlayo fiqiga dad baa waxay u qabaan yani wax inuu yahay aan macno badan lahayn iminka marka laga hadlaya furuud alwuduu waysada faralyaalkeeda waxay dhahdaan waa lix afar qur'aankaa sheegay oo aayad qur'aanaa sheegtay midna yaabaanay caddaanine xadiid gaasha oo inama alcamaalu binniyaat dee camal oo dhan waxa wey weysadani camal ma tahe niyay u baahan tahay xadiidkaasa la hoos tartiib baa kuu timi tartiibta markay la soo baxayaan markaa ficilka nebigaba laga tago ee yacni iyo siduu u weysaysanay marka laga tago waxay u imanayaan oo eegayaan o odhanayaan bal waxaad eegtaa luqadii carbeed baa loo kacaya markaase waxay leeyihiin wixii isku jinsiya waa la israaciyaa laba shay oo isku jinsiya lama kala geeyo faa'iide meesha inay ku jirta imminka faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum wamsaxuu biru'uusikum madaxa xigta soo maaha wa arjulakum haddana lamaynayaana way ka dambaysaa soo maha mid la masaxayaa kuwa lamaynaya la dhexgeliye carabi ahaan caadiya haddaynu ku soconno waxaa loo dhahay faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waarjulakum ila alkacbayni wamsaxuu biru'uusikum kan la masaxayana ila waa ka gaaray yani ujeeddadaa laysu dhex dhigay waa inay sidaa ay lagama maarmaan u tahay bay yidhaahdeen markaasay halkaa tartiibtii ka soo saareen marka wuxuu leeyahay isagoo kaalmaysanaya mustaciinan cala dalika bima qararahu cilmu lusuul min qawaacida alisibaad wa manaahija lilistidlaal ayuu dabeetana inoo soo samaynaya markaasuu halkaa kuu soo dhigaya waataynu tilmaamayna cumdaha ciddii xasuusan baa xasuusane yacnii waxyaalahay isaga qiyaasanayeen ama meelaha isaga keenayeen masale ciddada ka hadlaysa iyo masale xajka ka hadlaysa bal ciddada dumarkii xajka maxaa ka dhexeeya yani ayay markaa ayaa laysaga samaynaya o laysu deliishanaya amaa ninka usuuliga ah miya isagu adiladan ma baadho haddaad kutubta usuulka aad ku aragto yani aayaad iyo axaadiid waa miaalinuun sida imika aynu haynoo kale waa miaalinuun ayagu ma baxiyaan laakiin ayagu waxay baxiyaan aladila alijmaaliya adilada ijmaaligaa adilada guud ayay baxiyaan kitaabka oo isku duuban sidiisa sunnihii oo sidiisa ah ijmaacii oo sidiisa ah qiyaaskii oo sidiisa waa adila ijmaaliya waxaa kaloo adila ijmaaliya ah isagaa inoo keeni doona minhaaj laba xanta baan waxba yaan yani ma hadduu inoo soo socdo aan iska dhaafo isagaa inoo keeni doona alamru lilwujuub waa daliil kulliya amarku wujuub buu keenaa haddaba amarkii gaarkaa isagu sii raaci maayo laakiin faqiihi baa intuu qaata alamru lilwujuub ayuu wuxuu la tegaya wax alla waxa kitaabka amar ku soo arooray wax alla waxa sunnaha amar ku soo arooray ayuu markaa la dhex tegaya deetna wuu soo gogeynaya fiqigii buu markaa ka soo dhalinaya laakiin isagu kuwaan kulliga on buu dhigaya kana jusigii muu la dhex qaadaya intuu qaato isagu wuxuu baaraa alahkaam fi aladila alijmaaliya iyo lkuliya liyatacarafa calaa maa fiiha min axkaami kuliya axkaam kuliya waxay koobayso si u aqoonsado si uu qawaaciddaas si uu dhiga markaa qawaaciddii uu dabaqayey faqiihu adilada jusiga uu ku dabaqayey si uu u gaadho ilaa macrifati alxukmi sharci xukunkii sharciga ahaa deeta xukunkii sharciga ayaa soo saaraya faqiihii baa soo saaraya muxuu ku soo saarayaa wuxuu ku soo saarayaa adiladii kulligahaydii qawaaciddii usuuliga u dhigay saasay markaa isugu rakiban yihiin usuulu lfiqhi iyo fiqhigu saasay isugu rakiban yihiin ama usuuli iyo faqiih qawaacid lfiqhiyana waataynu iyadana soo baranno afar kitaab baynu ka soo dhignayoo iyaguna wax alliyaaliyo wixii markaas isku meel ahaabay markaa ay mareegyar ugu wada xidhanay markaa iyaguna meel wada dhigeen faladilatu tafsiiliya hiya alatii waata taduluna ayna tusinaysa calaa xukmi kuli mas'ala wa min hama halkaa inagoo ka duulaynaa fa hiya mawduucu baxi lfaqiih weeye liyatacarafa cala alaxkaami alatii si u garraja'at biha liyatacarada si u garsa cala alaxkaami allatii jaad biha ay la timi mustaciinan cala dalika isagoo u kaalmaysanaya bimaa qararaw waxay sugeen bima qararaw cilmu lusuul wuxuu sugay oo min qawaacida lilstimaadi qawaaciddii wax lagula soo baxayey wa manaahijo iyo wadooyinkii lilistimaadi wax loo deliishanaya ama alusuuliyu falaa yabxau isagu fii hadihi اladila ma baxhiyo oo ma dhex galo wainamaa yabxau isagu wuxuu baadhaa un fi ladilati lijmaliya ay ilkuliya kulliga liyatacarafa si uu aqoonsado calaa maa fiiha waxa ku suganaya min axkaami kuliya fiiha adilada ijtimaaliga waxa ku suganaya min axkaami kuliya liyadaca si uu u dhigo alqawaacida qaacidooyinka allatii taasoo yutabiquha alfaqiihu faqiihu ugu dabaqayo cala aladilati aljusiya adiladii jusiga ahayd xataa yasila ilaa uu gaadho ilaa macrifati alxukmi sharci ama kay yasila si uu gaadho ilaa macrifati alxukmi sharci tacriifu usuuli اlfiqhi isilaaxan isagoo markuu murakabka idaafiga ahaa ayaynu ka soo baxnay marka uu laakiin magac yahay usuulfiqhi oo wada jiraa ayuu halkan noo gelaya wuxu uhi ama tacriifuhu laqabi tacriifna waa shayga oo la eray bixiyo oo yacni lagu sheego bima yumayizu can hayrihi waxa ka soocaya wixii kale ayaa la yidhahdaa tacriifin ama tacriifu laqabi ay biictibaarihi ayadoo la ictibaar laqaban calaa cilmin makhsuusin cilmi gaara inuu laqab iyo naanays u yahay fa huwa alcilmu waxaa loodhanayaa waa garashada bilqawaacidi qawaacidda la garta waaladilati alijmaaliya iyo adilada ijmaaliga allatii taasoo yutawasalu biha lagu gaadhayo ila istinbaati اlfiqhi fiqhiga la soo bixitaankiisa kamaa yuطlaqu sida loogu idlaaqoba cala hadihi اlqawaacid iyo waladila aljibaariyaba sida loogu idlaaqo wlqawaaciduna qadaaya kuliya waa qadiyado kuliya oo yantabiqu xukmuha xukunkeedu ku daboolmayo cala aljusiyaati jusiyaadkii allatii taasoo tandariju taxtaha hoosteeda soo gelaysa fatucrafu biha waxaa lagu garanayaa xukmu hadihi ljusiyaat baa lagu garanayaa wuxuu leeyahay sheekhu tacriifkiisa laqabiga ah ee marka loo ictibaariyo inuu laqab iyo magac iyo calam cilmi gaara u yahay usuululfiqioo wada jira iminka usuulla gaar baynu u soo marray fiqina gaar baynu usoo marray isasaarkoodan marka usuulfiqi la issaaro cilmi baa loo yaqaanaa muxuu markaa noqonayaa wuxuu leeyahay waxaa taa la odhanayaa alcilmu bilqawaacid waladilla ijmaaliya waa cilmiga iyo garashadii ogaanshaha qawaacidda la ogaado iyo daliilada ijmaaligaa duuduuban ee lagu gaadhayo in fiqiga lagula soo baxo eekaad cilmiga garashada qawaacidda iyo adilaha la garto ayaa la yidhaha usuul اlfiqhi kamaa yuطlaqu calى hadihi اlqawaacid waladilla alijmaaliya usul fiqhi baa la odhanaya dee iminka qawaaciddii iyo adiladiisu waalag ahayd oo inoo qoran baynu usulfiqi leanay garashadeeduna waa usulfiqi iyaduna waa usulfiqi weliba qawaacidda kaga sii habboon garashada in halka laga odhanayo waayo qawaacid baa kuu timi qawaaciddu wuxuu ku leeyahay waa qadiyado iyo arrimo kulli ah oo xukunkoodu ku daboolmayo jus-iyaad fara badan oo hoos geliya iminka kuwii hore waxaynu waa daliil juziya ah, m mid kasta walaa taqrabu zina zina qurun buu khuseeyey laakiin kani waa kulli oo waa madallad weynoo waxa soo hoosgelaya kumanyaal jusi baa soo hoosgelaya yandabiqu xukma wuxuu ku daboolmaya cala aljuziyaati juziyada qaybaha alatii tandariju taxtaa soo gelaysa fatucrafu biha axkaamu hadi ljuziyaat wuxuu leeyahy waqad yudlaqu xagga hoose cala hadihi alqawaacid aladila alkuliya qawaacidda adila alkuliya la ydhahdaa wamaa tashtamilu calayhi min axkaamin alaxkaamu alkuliya axkaamta ay koobsanaysana axkaam kuliya la ydhahda faalamru maalan daliilun kuliyun amarku waa daliil kuliya baa la odhanaya wاlxukmu اladii yadulu calayh xukunku ku tusinaya wahuwa اlijaabi xukmun kuliyun baa isna la yidhaahdaa wاnusuusu اlaamiratu nusuustan amraysaa ee ayadu wax amraysaa adila juز'iya weeye adilo juziya wa axkaamu axkaam juziya axkaamteeduna waa axkaam juziya marka waxaad daliil kulia iyo xugun kulia iyo daliil juziya iyo xugun juziya baad haysaa halaa kugu wada cad ama tacriifuhu allaqabi ay biictibaarihi marka loo ictibaariyo usuulu fiqi laqabani inuu magac iyo naalis calaa cilmin makhsuusin u yahay fahuwa alcilmu waa garashada bilqawaacid la gartay iyo waladila alijmaaliya adilada ijmaaliga ah allatii taasoo yutawasalu biha lagu gaadhayo ila sibaati lfiqhi fiqiga kula bixitaankiisa kama yuطlaqu sida loogu idlaaqa calaa hadihi alqawaacid iyo waladila alijmaaliyaba sia usuul loo yidhaahdo kutubihii hore aynu soo maraynay waxaynu yani si waraqaadkii iyo nadmigiisii iyo ama yani tasiilkiiba adilat lfiqhi alijmaaliya wa listifaadati minha wa xaalu lmustafiid iyagu saasaynu s waa adilada fiqiga ijmaaliga iyo kayfiyada looga faa'idaysanayo iyo xaalulmustafiid way isku dhow dhow yihiin walqawaaciduna qadaaya waa qadayo arrimo kuliya oo kulli oo yandabiqu xukmuha ah, xukunkeedu uu ku daboolmayo cala aljusiyaati qaybaha allatii tandariju taxtaha hoosteeda soo gelaysaa fa tucrafu biha waxaa lagu garanayaa xukmu hadi ljusiyaat baa lagu garanaya wa min amhilati dalika halkaasoo waqhtigii nagaga dhacay wallahu aclam